بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله الله سبحانه وتعالى baan mahad u celinayaa mahad dhammaystiran baan u celinaya allah subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib waxaan mahadu celinayaa walaalaha masjidu tawfiiq idaaradeeda iyo shuuradeeda dacwadeeda raggeeda iyo dumarkeeda iyo ruwaadda diyaarinta ay noo soo diyaariyeen khayrkan ayaan ayagana uga mahad celinayaa si toosa ah haddii aan u galo anigoo doonaya daqaa'iqan soo socda inaan ka faa'iidaysanno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan doonayaa inaan idinla wadaago mowduucaan dhegihiinna ku cusbayn magiciisana haddii aad shaashada idinka muuqato la yidhaahdo waxyaabaha keena burburka qoyska qoysku waa lafdhabarka jiritaanka ummadda ummadda jiritaankeedu waa qoyska waxaannu u baahannahay inaannu fahamno cudurrada si aannu iskaga ilaalinno laba muqadimo iyo dhowr iyo labaatan qodob ayaan doonayaa inaan oga faa'iidaysto muqadimada koowaad waxay leedahay sideedaba maxaa keena khilaafka reer isqaba inuu iskhilaafo maxaa ku keena toddobadaa qodob baad ila daraasaynaysaan qodobka koobaad waxaa keena wuxuu ka yimaadaa khilaafku caafimaadka xaggiisa oo reer isu wanaagsanaa ayay qadartu ku imaan kartaa qodobka labaad xagga akhlaaqda reerkii wanaagsanaa ayaa labadii qof mid ka mida akhlaaqdiisii ayaa isbeddel ku dhacaysa dhaqankiisii wanaagsanaabaa isbeddelaya halkaana khilaaf baa ka yimaada qodobkeenna saddexaad xagga diinta labadii qof ayagoo wanwanaagsanaa ayaa mid ka mid ah wuxuu kaga dhacayaa dacfiga xagga iimaaniga ayaa dacfi kaga dhacaya isbeddel diimeed baa ku dhacaya iyo cibaadadii halkaana khilaaf baa ka yimaada qodobka afraad xagga bulshada qofkii wanaagsanaabaa laba mid noqda ama wuxuu noqdaa qof bulshadii aad u dhexgalay kala garan waayey reerkiisii iyo saaxiibadii ikhtilaafkiisaa batay ama ha noqoto aalaadkan la isticmaalo ama ha noqoto bulshada caadiga ah si kale haddaan u dhigo qofkii waxaa laga yaabaa inuu bulshada ka xidhxidhmo intiwaa'i baa la yidhaahdaa asagana khilaafka halkaa waa ka yimaadaa qodobka shanaad xagga siyaasadda ama maslaxadda waxaa doonta dheh waxaa laga yaabaa reerka isagoo wanaagsanaa inuu burburka ku keeno siyaasad iyo maslaxad khaasa ah oo labada qof mid ka mid mida ah oo u iishay ama u leexday qodobka lixaad xagga dhaqaalaha qodob baan ku faahfaahin doonaa haddaa la yidhaahdo uu ku maasan yahay ninkaas sawiranaya maxaa yeele waan u baahanahay mawaadiicdani in la sawirto oo la qaato oo laga faa'iidaysto oo reerka lagu dhaqo aad iyo aad baan ugu baahannahay qodobka lixaad muxuu ahaa xagga dhaqaalaha khilaafku xagga dhaqaalahana waa ka yimaadaa muqadimadeenna qaybta ugu dambaysa qaybta koobaad qodobka ugu dambeeya waa xagga sariirta labada qof ee lamaanaha ah khilaafku wuxuu kaga yimaadaa in labadii qof mid ka mida ah uu gudan waayo xaqi sariirta lagu lahaa toddobadaa qodob waxaan u bixinnay horta maxaa keena khilaafka sidiisaba haddii aan horay idinka sii socdo muqadimada labaad khilaafku meequu u qaybsamaa afar qodob baan ku soo koobaynaa haddii la yidhaahdo qaybta koobaad dhibaato maxaa la yidhaahdaa muuqata sida gacanqaadka sida cayda iyo aflagaadada waa dhibaato muuqata weeye taasi xalkeedu waxaa weeye qofka dhibaatadaa wada inuu joojiyo midda labaad mid qarsoon oo waa maxay qofkii baa wixii qarinaya wuu qarsanayaa wuu qarsanayaa bannaanka oo lama soo baxayo hal mar buu doonayaa marka intuu kulmiyo wixii dhibaatayd buu hal mar burqanayaa marka taana waxaa la yidhahdaa dhibaato qarsoon ayaa la yidhahdaa alghadabu almadfuun waa cadho qabri gashay oo qalbiga ku aasan qofkii ismahan kale ah hal mar buu sii daynayaa qodobka saddexaad mid aan ku talagal loo samaynin waxaa jira qof aan caado u lahayn in uu caytamo ama xumaantaba aan caado u ahayn ama gabadh hal mar buu wax ka dhacayaa halkaa mar baa u baahan marka in la ilaaliyo qodob dambaan ku sheegi doonaa haddii aan la yidhaahdo qodobka afraadna waa dhibaato joogto ah mid joogto ah horta noocyadaasay u qaybsamaan haddii bulshada dib loogu noqdo afartaa qodob ayaan arkaynaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala haddii aan labadaa qaybood muqadimo aan ka dhigo si toosa waxaan u doonayaa dhowr iyo labaatan qodob oo reeraha burburiya inaad ila qabataan ha la iska ilaaliyo marka hana laga taxadaro qodobka koowaad wuxuu ka soo bilowdaa doorashada hore oon lagu salaynin horta shareecada islaamka marka koowaadba oo marka wax la dooranayo waxaa lagu doortaa diin iyo akhlaaq ayadoo lagu doortay gabadhii ama qurux ama ninkii lagu raacay maal ama lagu raacay magac si kastaba ha noqotee doorashadu waa in laga duula marka koowaad laba qodoboon anu markaan ku soo koobo magacooda la yidhaahdo alqiblatu waalqubla labadaa qodob marka lagu soo koobo qiblo waa wixii la xidhiidho cibaado iyo taaco qiblona waa wixii labadan qof ka dhaxeeya oo xidhiidh ah qoraalku waa isku mid xarakada unba u kala bedelan alqiblatu waalqubla ayaa la yidhaahdaa haddii la doonayo reerahannu inay noo wanaagsanaadaan horta waa inaan doorashada marka hore aan wanaajinno oo aannu ku dooranno diin iyo akhlaaq kaasi waa qodobka koobaad weeyaan qodobka labaad doonayo inaan idinla wadaago waxaa la yidhaahdaa labada qof oon isbaran iyagoo kala duwan haddana waxaa laga yaabaa mutamarkan mutamarkii ka horreeyey kii ka sii horreeyey mutamarkii saddexaadba waxaan ka jeediyey weliba muxaadarad deg degah oo wakhtigu aada ugu koobnaabay ahayd waxaan ka jeediyey ibaro waan ku baran halkan aan fadhiyaan ka jeediyey way noo duuban tahay dib baad oogu laaban doontaan waxaanse u baanahay inaad isbarataan adiiyo xaaskaaga qarin iyo warqad intaad soo qaadato dhibaato ma leh haddaad soddon sano xataa isqabteen haddaad labaatan sano isqabteen haddaad isku cusubtihiin dhibaato ma leh laakiin isbarta markaad isbarataan ayaad garan kartaa midhaha kaaga soo baxa dabeecaddiinna ayaa isbaranaysa waxaad weyddiisaa gabadha waxay jeceshahay ii sheeg waxaad jeceshaysaan kuu siiyo ii sheeg waxaad necabtaysaan kaaga ilaaliyo ii sheeg waxaad ka cadhootosaan kaaga ilaaliyo ii sheeg waxaad ku debtasaan daawadeeda kuu siiyo sidaa daraaddeed labada qof laabudda inay isbartaan waa lagaa maarmaan labadii qof oo kala duwan oo laba bii'o ama laba bulsho ama laba qaab ama laba nooc ku soo kala kortay ayaa haddana aan or is aqoonin ayaa guri iskugu imaanaya waxaa la doonayaa labada qof inay si xaqiiqo ah oo dhaba isu bartaan haddii kale wallaahi inayna nolosha toosaynin waa asbaabaha burburiya qoyska iyo lamaanaha isbarasho la'aantu ee qodobka saddexaad oo aan doonaya inaan idinla wadaago waxyaabaha reeraheena burburiyo jahli lagaga jiro xuquuqda lamaanaha marka horeba xaqa ay gabadhu leedahay ma taqaan xaqa uu ninku leeyahayna ma yaqaan haddaan xuquuqdii la kala aqoon waxaa dhacaysa dee in laysku dhaco laakiin fiiri gaari baad waddaa dadka intan oo gaari ah oo waddooyinka ku kala socda maxaa keenayaad u malaynaysaan baabuur walba inuu waddadiisa haysto ninka darawalka ah rukhsada wuxuu ku soo qaatay imtixaan buu ku soo qaatay wuxuu garanayaa weygiisa wuxuu garanayaa waddadiisa markaasuu markuu leexanayo iyo markuu istaagayo iyo markii xaqa laga leeyahay iyo markuu xaqa leeyahay buu kala yaqaan marka laysku dhacana qadarta marka laga reebo cid unbaa garan weyday waddadeedii dhabta ahayd labada qofee haddaba isqaba waxaanu u baahan nahay qof walba inuu yaqaanno waddada uu nolosha ka mari lahaa iyo dariiqii uu ka mari lahaa ayaannu u baahannahay laakiin maalinta aannu doonayno inaanu isu qabno aqoon la'aan kitaabka qur-aanka a naga haysata aqoon la'aan sunnada nabiga naga haysataa calayhi salaatu wasalaam aqoon la'aan siiradii nebi moxamed naga haysata calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacaya reeraheenna inaanu jahli wax aan ku dhaqno walidaalika baad arkaysaa nin ku dhahaya sheekhow xaaskaygii ayaa saddex dalqadood hal ku furay oo maxaa dhacay waxay leedahay sheekhow hadda koorna horna labu isoo furay waxaa la yaab leh oo haddaad horay laba u soo furtay saddexdan dalqadood hadda maxay tahay waa cilmi la'aan waa aqoon la'aan xataa lama yaqaano goormaa xaaska la furaa lama yaqaano maxay ku furantaa lama yaqaano yacni maxayna ku furmin ciddadeeda lama yaqaano wahaakada nolosha waa in dib loogu noqdaa qodobkayga afraad asbaabaha burburka reeraha keena waa dhibaatooyinka dhaqaalaha waan ogahay oo waxaad idhihi kartaan macalin waxaadaad sheegayso mid walba ayadaa muxaadaro u baahan wa ana macaka bi haada aniguna waan kula jiraa laakiin waxa laguu qabta waa daqaa'iq daqaa'iqi baan doonayaa inaan ka gaadho intaan ka gaari karo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dhaqaalaha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha reeraheenna burburiya waxaase anu la yaabaa war haddii ilaahay kuu nicmeeyey amni iyo nabadgelyo ku siiyey ama waa shaqaysataa ama beeshin baa tahay ama qaxooti baa lacag lagugu siiyaa ma intii ilaahay lagu shukriyo waxa la soo gala reerka soo gala ma la nadaamiyo meeshay ku baxayaan iyo siday kugu soo gelayaan idan qodobka dhaqaalaha waa in laga heshiiyaa waa inaan reeraha lagu duminin xutaam dunya kadibna carruurtii aad gaala u gacangelisaan fa subxaan allah anigu ma garanayo reeraha soomaalida ah caqligoodu meeshu aaday carruurtii adduunka ugu qaalisanayd ayaa lagu dhuminayaa daraahim iyo danaaniir iyo doolaaraad iyo karoonaad aan qiimo lahayn xitaamu dunya uu yidhi maxaa la yidhahdaa allah subxaana wa tacaala inamaa maal xayaati اdunya aayadka ilaahay noogu sheegay in mataacu lhuruur uu alla noogu sheegay subxaana wa tacaala marka waa ceeb wallaahi waa ceeb qof muslima inuu mataqaanaa labaan lamaana ilaah iskugu nicmeeyey inay adduunyo yaryar reerkooda ay ku dumiyaan qodobkaana waa qodobka afraad oo reeraha naga dumiya qodobka shanaad oo burburka qoyska keena waa daal badan oon garowsho wadan waa daal badan oon layskugu garaabaynin odagii buu saaran yahay baryihii baa soo xanuunay maantao dhan xataa shaqo uusan jeclayn ayuu ka shaqaynayaa marra qaarkood dad buu qaadayaa uusan raalli ka ahayn asagoo daalan oo rafaadsan oole guriga markaa tagto lugaha biyo kulul ha laguu geliyo kareenna ha lagugu duuwo masaajna ha laguu mariyo ayaa wuxuu u tegayaa islaantu ayadana iskuul iskuulgeyso iyo miday qur-aan geyso iyo mid ay dhakhtar geyso soo adeegaysa cuntada karinaysa dhahaysa ninkii maantao dhan asagu gaadhiga iska saaraa markuu yimaado waxaa weeyaan lugaha biyo kule ha kuu geliyo oo ha kuu masaajeeyo laba daalan baa isu timid keliya laakiin in laysku garaabo basay u baahanta ragga waxaan rabaa inaan u sheego dumarkastoo idinku aabba ooma tihiin soo nebi aadam ilaahay kama abuurin makhluuqii ugu horreeye abuuray ma ahayn xooyadan xawasoofeedha aadam lagama abuurin soo idinku asal ma tihiin soo geedka guntiisa ma tihiin soo caqligii idinka laydinma siinin alrijaalu alqawaamuuna alla soo ma dhihin waxaa reer naqan kara nin doqona oo caqli badan goorta aad ka imaanayso shaqadaada marka aad albaabka soo garaacdo markaad dhahdo reerkaaga alla maa shaa allah daal inuu kaa muuqdo waa arkaa hase yeeshee maanta waxaan aniga aan ku maqnaa idinka maslaxaddiinna haddaan idinla joogi lahaa maanta daalkaa kuguma dhaceen oo shaqada intaad ka soo wacdo aad dhahdo xabiibtii waxaan doonayaa maanta inaan shaqada ka soo tago oo maxaa dhacay inaan daalka guriga kula qaybsado aan jeclahay gabadhu way farxaysaa way ku soo dhowaynaysaa cunto macaan bay kuu sii diyaarinaysaa gobol wanaagsan bay kuu sii diyaarinaysaa laakiin haddii aad timaaddo adigoo le anigunbaa baa daalan gabadhina ay dhahdo aniga unbaa daalan labadii daal isku imaanaya hawaday isku hardinayaan daruuray iskugu tegayaan layskuma garaabayo gabadhina ay dhahdo anigaa daalan ninkana uu yidhaahdo anigaa daalan waxaan u baahannahay marka daalka adduunyada daale inaan isku garowna ayaan u baahannahay qodobka lixaadoo reeraha burburiya faragelinta gurracan ee qaraabada qaarkood reerkii isqabay ay ku hayaan moo tihiin reero badan oo duba ah, waxaa dumiya qaraabada waxaa dumiya saaxiibka waxaa dumiya deriska intaasoo way dumiyaan sidaa daraaddeed reero badan oo duba ah, waxaa dumiya qaraabada ayaa dumisa qaraabada waxaan leenahay inaad wax dhistaan baad leedihiin ee maaha inaad dumisaan qaraabada waxaan leenahay gabadhaadii inay reer leedahay wiilkaagu inuu reer leeyahay ayaa kuu wanaagsan saaxiibadana waa la mid reero badan baa ku jira fasal bihi khabiira dadka arrintaa u dhunduleela ee culummada iyo odayaasha akhyaarta weydiiya qodobkaana waa qodobka lixaad qodobka toddobaad oo reeraha dunya waxaa ka mid ah saaxiibka xaasidka ah een doonaynin in lamaanihi guulaysaan maxaa dhaca mararka qaarkood cudurka xaasiska la yidhahda waa jiraa reero badan baana ku dila waxaa jiraa markii la soo ma ogihiina sidaan in badanba tilmaamay aan ku soo celiyo shayga markii la soo celceliyo faham dheeraada baa laga qaataa kii horay u maqlay wuu ku sii baraarugaa kii ay ku cusub tahayna darsi cusub bay u noqotaa waxaan idhi hadda ka hor wadarta waddammadan hawadeedu hawada waddankaa ma fiicno elarjig badan baa dad qaadeen dad baa boorka iyo busta dad baa caanaha iyo dhirta dad baa roogga iyo godasha ka qaada soo sidaas ma aha sida ay dadka noocaasihi ay alarjiga ugu qabaan waxaa jira dad sidoo kale xasaasi ku qaba dadka warwanaagsan labada isqabtee isla socota labada qabtee isku faraxsan labada isqabtee isku faraxsan labada isqabta isku qoslaysa labada isqabta wahaakada ayaa maxaa la yidhahdaa dad baan ku faraxsanayn nacam dad baan ku faraxsanayn oo dadku way iskhilaafeene ayagu maxay isula socdaan sidaa daraaddeed ayaa intii gabadhii guriga loogu tago ayaa laga yaabaa in la yidhahdo heblaayo oo daahani soo daahi sanadka kuu xidhnaa ma aha waxaa la doonayaa in la abuuro khalkhal waxaa la doonayaa in la abuuro maxaa la yidhahdaa khilaaf in la abuuro ayaa la doonayaa qodobkaasna waa qodob aad iyo aad runtii muhuunah qodobka sideedaad wax yar oo balaayo iyo baas laga dhigo tusaalaha saddexdaa qabsada hooya koob caanaa ii keen tusaalaha labaad qabsada xabiibii caano iyo rooti noo soo qabo qodobka saddexaad qabso qada lama karin miyaa maanta saddexdaasaa idiin sharxayaa waxaa laga wadaa wax yar oo balaaye iyo baas laga dhigo tusaalaha koowaad ii qabsada hooya koob caanaa ii keen waxaa suuraysataa wiilkaagii ama gabadhaadii ayaad u dirsatay jikada waxaad tidhi hooyo galaas caanaa ii keen ilmihii oo caanihii kuu wada ayaa lugtaa wax u galeen kadibna caanihii baa daatay waxaan rajaynayaa qodobkan aan sharxayo si gooniya in la ii dhegaysto si gooniya in la ii maqlo si gooniya in loogu baraarugo limaada aqoontayda iyo khibraddaydu waa meelaha ugu badanee reeruhu ay ka dumaan dhagaha fura qalbigana fura hooyo galaas caanaa ii keen galaaskii caanaha markii uu keenay ayaa caanihii baa roogga ku taatay anigaa dhibaato abuuri kara anigaa wax yar balaayo iyo baas ka dhigi kara anigaana beer janna'a ka dhigi kara anigaa caqiide ka dhigi kara anigaa tawxiid ka dhigi kara anigaa fiqe iyo kalsooni ka dhigi kara tafsiilkanna waa tan qodobka waan ku istaagaya ilaa saddex daqiiqo ilaa shan daqiiqaan tusaale ku istaagaya waxaan doonayaa inaan dhaho hooyadii baa waxay ka dhigi kartaa balaayo in kaan allahan kugu rido bal waxaan fiiri bal rooggan haddayaa yaa dhaqaya indhama indhahaad leedahay wixii aabbahabaa sidaa ahaa anigii wax kuu dirsaday baa marka horeba kaa gardarnaa mar dambe waxba kuuma dirsanayo rooggan caanaha ku daatay baa la eegayaa anaa balaayo ka dhigi kara anaana beer jannaa iyo tawxiid iyo caqiide ka dhigi kara ilmihii sas baad ku ridday kalsoonidii baad ka dhumisay mar dambe ma aqbalayo inuu ilmihii kuu soo adeego galaaska ka dhacana wuxuu isleeyahay haddaa lagugu qaylayaa laakiin beer janno aan ka dhigayaa fiiriya waxaan leeyahay hooyo adiga ma waxbaa ku gaadhay galaaskii waa jabay rooggina caanaa ku daatay hooyo ma waxbaa ku gaadhay maya hooyo adaa wax walba iiga qiimo badan galaaskan ad arkaysaaye waxba dhibaataa ah ma leh hallan waan kuu sheegayaa hooyo galaaskaan jabay aad arkayso wakhtigiisibaa dhammaaday anigiyo adiga laftayadu markii ay geeridu nagu timaaddo sida koobkaa u jabay ayay geeridu noogu imaanaysaa aakharaan ku xidhayaa caqiidaan ku xidhayaa tawxiid baan ku xidhayaa amaa caanaha soo ma aha caraf baan la igu darin waxaan rabaa hooya inaan kuu sheego caanaha aad soo shubtay haddaan caraf ku lahaan lahaa wallaahi waan cabi lahaa laakiin anagoo uurka hooyaday ku jira ayaa la ii diidey laygana xarimay caanaha inaan cabbo mid saddexaad baan kugu darayaa meeqa ayaan caano haysanin ay cabbaan oo fuqaro ah oo masaakiinta ah hadda soo maaha anig iyo adiga shaqaa noo taalla roogaan dhaqaynaa laakiin ma taqaannaa biyaha aan ku dhaqayna ma taqaanaa dad baan biyo haysanin oo wallaahi ah dad baanba biyo haysanin haya haddaan shaqaynayna ilmihii kalsooni baad ku beertay caanihii daatay calaf inayna ahayn baad caqiide ka dhigtay koobkii jabay geeridiisii iyo geeridaadii baad ku xidhay hooyo koob caanaa ii keen sharaxeedu wataa waa waxyaabaha ugu badan ee reereennu ku dumaan waa waxaan qiimo lahayn qodobka labaadala fiiri xabiibii caano iyo rooti noo soo qabo tani waxay ku socotaa hooyada hooyadii baa odaygii oo shaqo ku maqan ama masaajidka ku maqan ayay wacaysaa waxay leedahay xabiibii caani rooti way naga dhammaadeenoo noo soo qabo odaygii yaa mashquuliyey qalbigiisay ka baxday wuu wahsaday si kastaba ha noqotee wuxuu guriga imaaday asagoon caano wadin wuxuu guriga imaaday asagoon rooti wadin hooyada guriga joogta ayaa wax yar balaayo iyo baas ka dhigi karta waxayse ka dhigi kartaa beer janno ah waxay ka dhigi kartaa caqiido waxay ka dhigi kartaa tawxiid markaasuu markuu soo galo ayaa waxay leedahay oo rootigii ma wajdi miyaa oo caani ma wajdi miyaa annagaa marka horeba wax kuu dirsannay annagaa kaa gardarrayn annagaa nooma adeegtid dad kalaad u shaqaysaa annaga markaan wax kaa codsanno nooma qabatid shaytaan baa kugu shaqaystaa bulshada kale ayaad u shaqaysaa maxaad noogu sheegi weyday annagaa doonan lahayn midda kale carruurta caawa maxaan siinayaa carruurta beri iskuulka maxay u qaadanayaan maxaa dhacaya gurigii buuq baa ka dhacay odaygii shaqu ka yimid odaygii waa sasay gabar raalliya ah oo janno gasho ah oo galaas caana ah iyo galaas biyo ah iyo kabaha waxa u jeedinaysa musqusha xaggay musqushu u taallo oo shukumaankii wuu sugayey wuxuuna gurigooda ugu imaaday yacni waxaa weeye abeeso iyo kudkuda cunaya carruurtii qaylo way arkayaan waxa dhacaya sidaa daraaddeed guriga habeenkaa nabadgeliya ma taal odagii waa isgedinayaa odagii siduu ku yimid si aan ahayn buu guriga ku soo galay laakiin gabadhu ayadaa janno ka dhigi karta caano ma wadid miyaa rooti ma wadid miyaa maya waan soo iloobay ama dukaankii baa laga xidhay waxba maa xabiibii soo dhowow waan ogahay waa daallamayd daalkaagii daraaddii ayaad la ilowday annagaad maanta odhan noo shaqaynaysay mid kalena waan kuu sheegi waxaaba laga yaabaa rootiga aad soo ilowday kaan ku jiran lahayn inuu yahay caanaha soo ilowday caanihi caawa aan ku jiran lahayn inay yihiin ayaaba laga yaabaa waa suurtagal mid kalena waan kuu sheegi haddii caanahan inoo qori lahayn rootiga haddee waannu cabbi lahayn waannu cun lahayn mid kalena waan kuu sheegi in badan baad noo soo gaday in badan baad caano noo keentay in badan baad roodi noo keentay soo fadhiiso ayadaa ka dhigi karta gabadhu beer janno ah waxayna dhigi kartaa mid kalena waan kuu sheegi meeqaan caawa caruur carruurteennoo kale ah aan rooti haysanin meeqaa adduunka caruur caruurteenoo kale ah aan caana haysanin waa farxayaa roog guudan bay ku soo dhowaynaysaa waxa yaallaa la siinayaa ayada laba arrimood mid baa u yaal anaa xalinaya bay leedahay bur baa guriga yaalle haddaan qasayaa anaa hadda loo samaynaya maxayba lacag nooga bixi labo beri caruurta lacagaan siinaynaba dhibaato ma leh ay berri ku gataan carruurtana way ku farxayaan wax yar oo wax yar oo balaayo iyo baas laga dhigo ayaa guryaheenna dumiya qodobka saddexaad fiirso qaba ma karin miyaa maanta kanna waxay ku socotaa odayga odayoo maanta hore soo shaqaynayey oo daalan oo gaajo beerku la belbelayo ayaa gurigii soo galay gabadhii oo fadhiga fadhida oo teleefoon ku hadlaysa ayuu soo galay wuu arkaa guriga waxba kama diyaarsano inay guriga cunto macaan lagu kariyey markuu guriga laga soo galaba caraftii baa ka soo kamkamta odayga waa gartay guriga inay wax iska beddeleen su'aal buu weyddiiyo wuxuu yidhi oo maanta qalab nooma taaladiyaa markaase waxay tidhi maye gabadhii deriskeenna ahayd ayaa maanta aabbaha dhintay xaggaan aaday gabadhii deriskeenna ahayd ayaa guuraysay waan soo caawinayay may wallaahi maanta waan yar daalay oo waayaan cajisay hunaa ayuu odaygu gurigiisa ka dhigi karaa maxay jaxiime iyo naar oo nicmadii alle uu ku kufrinayaa oo uu ka bilaabi karaa horta gurigan gaajada ah baan nacay yaa hadda waa maanta eegow aniga gurigan gaajada socota abaan nacay maxaad noogu sheegi weyday naqaaxiyaannu ka soo qadayn lahayn ragga aniga ila da'da ah ee aniga aan soo shaqayno maalin walba reerkooda qadaa looga kariyaa halkaas wadaxda idinku wax arrada ka badan ayuu ninkii halkaa ka sii wadaya markaasaa gurigii buuq iyo qaylo ayuu noqonayaa laakiin asagaa beer janna'a ka dhigi kara oo dhihi kara maanta qayama taalaniyaan maya dhib ma leh qayadaa shalay cunay macaankeedii ayaana weli iga dhadhamays maxaa yeelay shalay saacaddan oo kale wixii hilib iyo kalluun iyo qudaar yaallay ayaan weli wallaahi xusuustaa waan ogahay inaadan ii dayacaynin waan se ogahay inaad ii roon tahay bini aadan baa tahay mid kaloo ka fiican baan kuu sheegi anaaba jikada loo gelaya maanta iskaba fadhiisaba subxaana allah reeraheenna waxaa burburiya waa wax yar oo balaayo iyo buuq laga dhigo ayaa burburiya qodobkaasi waa muhiim qodobka sagaalaad masayrka dilaaga ah masayrku waa laba nooc masayrka ragga ku dhaca waa cudur masayrka dumarka ku dhacana waa jacayl dumarka masayrka ku dhaca waa jacayl inaan ninka lala qaybsanin bay rabtaa laakiin jacaylka ragga ku dhaca waxaa weeyaan waa waa cudur meesha yaa maray meesha yaa marayey ayay raggu in badan ka masayraan laakiin masayrku sidiisaba waxbuu dumiyaa masayrka waa in la yareeyaa midka sharcigu ogolyahay haa xumaanta waa laga masayrayaa laakiin masayrka dilaaga ah ee digsiga la karkarinayo ee saliidda lagu shubayo masayrka dilaaga ah ee reerka duninaya reerka duninaya masayrkaasi waa inuu meesha ka baxaa qodobkaana waa qodobka sagaalaad reeraanna waxaa burburiya faham xumada xallinta khilaafaadka wakhtiga iyo goobta iyo qaabka waxaan doonayaa inaad maanta waxaan ku faraxsanahay muxaadaradan maanta inay soo qaabileen dad aad u fara badan kana kooban rag iyo dumar aad baa idinku mahadcelinayaa waxaana qalbigayga aad geliseen inaad xal doonaysaan waxaa kaloo qalbigayga aan ka dareemay inuu cudur jiro qof walbana uu doonaya daawadiisii bal maanta inuu helo intaba waan dareemayaa laakiin si khaasa ah idinku mahadcelinayaa waxaase doonaya inaan dhaho qaabka reere u xallinno aad bay u khaldanta fahamka faham xumada kaab xallinta khilaafaadka waxaa la rabaa saddex arrimood in la fiiriyo koo wakhtiga laba goobta saddex qaabka aan ku bilaabo wakhtiga weliga adiga xaaskaagada isku dhacdaan ha xallini adoo caraysan maya si fiican i dhegaysta ha xallinin ha isku daynoo xalliso anoo canaysan labo ha isku daynoo xalliso adigoo gaajaysan saddex ha isku daynoo xalliso adigoo daalan afar ha isku dayn inaad xalliso ayadoo guriga joogto walow yaanyurna allaha ka dhige yaanyur makulaal bisad ka saar guriga xataa yaanyur hadday joogto ka saar guriga ka saar guriga sidaa daraaddeed wakhtiga waa daruuri jiddan adigoon faraxsan kow adigoon daaladayn labo adigoon gaajaysnayn saddex adigoon musqul u baahnayn afar adigoon dad guriga joogin waa inaad ku xaliso waa kow qodobka labaad goobta goobta lagu xalinayo khilaafaadka waa inuusan ahaanin qolka jiifka qolka jiifka shaqo kaloo culus baa u taala qolka jiifka waa meel lagu nasto qolka jiifka waa meel hunuunta adduunyada lagu saaro qolka jiifka maxkamad kuma taal fadhiga ku xalli ama meel lata gabadha ah, ama hoteel geyso ama meel beera ah, ama meel bad ah meel qurux badan oo biyo iyo qudaar ay yaallaan ku xalli taana waxaa weeye waa goobta amaa qaabka loo xalinayo isku dayo inaan labadan qof ay kala duwan inaad qof kaa duwan aad la hadlayso waxaan ka soo qaadayaa inay gabadhu kaa gardaran tahay inay gabadhu kaa gardaran tahay aragtidaada ha dhihin in badan baan arrintan hadda ka kaa waaniyey arrintan ooma dulqaadan doono mar labaad jaaniskii u dembeeyaad hadda haysataa taasi tahdiid baa la dhahaa taasi waa cagaadhulku dhufasho weeye laakiin waxaan rabaa inaad dhahdo xabiibtii goorta aan eego goorta aan fiiriyo qiimaha aad iigu fadhido iyo meesha aad iga joogto iyo sida aana la'aanta adiga u noolaan karin iyo carruurta aad ii dhashay iyo quruxdaada iyo wanaaggaaga markaan eego hadalka adigu aad igu tidhi anu marna kuuma quureen marna kuma dhaheen waxay ka mid tahay waa qaabta sida loo xalinayo qodobka tobnaad dembiyada iyo toobad la'aantooda ogaada dhalin yaro yaa ayuha alculamaa yaa mashaayikh yaa ayuha alculamaa'u yaa milxalbaladi waxyaaba badan oo reeraha naga jibiya waxaa ka mid a ah, waa macsi guriga taalla macsi guriga taalla ayaanan ku baraarugsanayn cadhada ka dhalatay iyo ciqaabka ka dhashay ayaa labada qof qalbigooda laysku dhuftaa axadu salaf wuxuu leeyahay haddii gaadiidkaygu meel iga fadhiisto haddii gaadiidkayga dameerka ama ritiga ama baqasha ama faraska hadda baabuurka iyo waxa lamidka ah, waxaan dib u fiirin jiray bal inaan dembi galay waxaana ka garan jiray xaaskayga dabeecadeeda xaaskayga dabeecadeeda ka garan jiray inaan dembi galay reerahanna waxyaabo badan oo buriya oo dumiya oo khilaaf ku keena waxaa ka mida ah xanta guryaha taalla tiifiga guryaha qaabka xun looga daawado filimada xunxunka ah heesaha iyo qashinka guryaha yaalla ayaa reeraha in badanoo ka mida ah dumiya shukran qodobka labyo tobnaad buuqa iyo sawaxanka guryaha dhexdeena yaalla yacni guryahi waxaad moodaa labada qof in la yidhaha layska celiyo laba qof oo dagaal ka dhexeeyo buuqa iyo qaylada maxaa la laysugu buuqi macnaha ku dhalay maada ay dhalay aan wada hadalno miiskaan wada fadhiisanno aan isqarcinno dan baa naga dhaxaysa qodobka saddextobnaad amar ku taaglaynta ragga iyo madax adayga dumarka reerahana waxaa buriyi burburiya oo khilaafa ku keena amar ku taaglaynta ragga anaa nina amar ku taaglaynta ragga iyo madax adayga dumarka dumarka madaxooda marka la tuujiyo waa adigoo yidhi dhagax baan ka tuujinayaa liin oona cabbaya raggana amarku taaglayntooda kibriyaabaa ku jira labadaas baa mataqaanaa qodobka afariyo tobnaad degdega lamaanaha ifur iyo hoo dumarkii waxaa laga soo taagay wax yar haddii la iskhilaafo ifur saddexdooda dalqawaysii wallahi inaada dhaqaaqayn inaqashii ninkii miskiinkii naba yaqaanaba wax mas-uul looga dhigay wuxuu leehay ya saddexduba kuu furay hadhowtu wuxuu leey sheekhow islaantii waan furay oo macaduu furaysay sheekh macgadooni adiga hay islaanta hay hay haji waxaa lagu dhiga dalqada ragga waxaa idiin sheegayaa hadda ka hore mimbarkan baan ka sheegay haddana waan ku celinayaa idhagaysa kuwa i hor fadhiyow idhagaysa kuwa i shabakal cankabuutiya iga dhagaysanayo idhagaysa kuwa dhegaysan doonow ifur waa ifahan ku celiya buuri alnaqli maxaa idhi ku celi ku celi maxaa idhi wakaa islaantay fur hadday ku dhahdo kuma necdo way ku jeceshahaye waxbaa khaldana ila saxun bay ku leedahay qodobka shan iyo tobnaad isxaqiradda lamaanaha maxaa tahay horta ma nin baan ismooday ma naag fiican baan ismooday waan kugu khasaaray waan kaa tegayaa waa maxay waan kugu soo qaldamay waa xaqirid labada qof ma aha maxaa isu xaqiraysaan maxaa isu yasaysaan qodobka liixiyo tobnaad shakiga ka dhasha ashabaka alcankabuutiya snaabjatka khatar reero badan buu burburiyey facebooka reero badan buu burburiyey reero badan buu ku tegay adduunka balaayo kastoo soo baxda shartooday wadataa haboodina facebooku tiyaaraddu dad bay laysaa oo gaarigu dad buu laayaa facebookna reeruu dumiyaa warku waa intaas qodobka lix iyo tobnaad qodobka toddobiyo tobnaad guurka ood u qaybinaysaan afartan nooc guurka khiyaanada qarsoon iyo guurka duulduulka iyo guurka qasamka iyo guurka ciilbaxa iyo aargoosiga reeraha waxaa dumiya afartaga guur guur waxa weeye waa guur khayaano qarsoon dee sharax badan bay iga baan guurna waa guurka duulduulka la yidhahdaa meeshuu rabo islaam buu dhakasin islaamtii qurux badan ba wuxuuhi meel la qabaamay shukaasuu ku bilaabayaa markuu tagana uu soo furaya midna waa qasamoo gabadhu nin ayna rabin oday ah xoolo leh madaxa ah, wasiira wadaada baa lagu qasbaa midka saddexaadna waa maxay waa guurka ciilbaxa iyo argoosiga laba isku xumaanaysa isku xumaanaysa mar alla markuu furo ayadoo isagoo uu qabo ayaa shukaansi waxaa ku bilaabaya ilma adeerteed marka horeba waan kaa waan kaaga dignay reer hebel lama guursaso annaga ku nidhi annagaaba joognay shukaasi waxaa lagu sii bilaabayaa ayadoo layiskhilaafay saabi ciddada looga baxo midbaaba guursaoxda gabadhu ciddada ma ka baxday waxay rabtaa inuusan guurka oga hormarin ama ayayuusan oga hormarin qaxootinimada iyo dagaalada burburka waxaa keenay qaxootinimada aanu ka soo qaxnay dalkeennii iyo dadkeennii iyo qoraxdeennii iyo cimiladeennii iyo ayayii iyo eedadii iyo habaryartii iyo gabadhii markay cadhooto luqmadda loo soo jeri jiray iyo ninkii mas-uulka ahaa qodobka sagaaliyo tobnaad balwadda noocyadeeda waxyaabaha reeraha burburiya waa balwadda iyo noocyadeeda reeraha waxaa burburiya nadaafad xumada xagga jirka iyo dharka reeraha waxaa burburiya caaqnimada labadan qofa isqaba mid ka midu waalidkii soo habaaray ama islaam baa habaaran ama ninka habaaran haddaad aragta reerkii oo wax walba intay u dhammaystar yihiin u dhammaystiran yihiin haddana isqaban la waxaa laga yaabaa inay gabadhana qabta horta lagu soo tufay oo hooyada soo habaartay ama nin kale aabihii soo habaaray maxaa la yidhahda qowlka labaatanaad mas-uuliyaddii ragga oo luntay awa raggii awa raggi awe mas-uuliyaddii raggi oo luntay faniku dir siyaasad ayaa lagu mashquulsan yahay iyo qiila waqaal dumarkii baa saa u wata waxoodoo dhan raalli ahaada hadday gabdho reer swiden meesha fadhiyaan sawirka swiden baa laga soo qaaday soosaas maaha marka waxaa weeyaan intaa gabdhihii baa wax jiidaya awa raggii raggi lama hayo qodobka aad waxaa weyaan gardarre garaboog muxaadaradoodaan ka dhigi doonaa biidni illaah qodobka afraad sixirka iyo isha dad badan waxaa kala geeya sixir iyo il baa kala geeya qodobka shan gacan qaadka waraa la joojiyo carruurta wax lagu qaato waa gacanqaadka yaa ku amray inaad xaaskaaga disho yaa ku amray inaad ninkaaga disho qodobka shan iyo labaatanaad jacaylka bugta ah hadda fiiri gabadhaasi ninkaas ii jeedanay la socotaa kanna gacantay gadaal ka haysataa dad badan baa noocaasay oo firin tusaya qodobka kale oo toddobaatanaad awlaadda oo ah, awlaad la'aanta ayadana burbur bay keentaa ama gabadhoo tira waanba isxinayaa qab bay isku jabisa ama ninka hadda waxaa soo baxay niman dhahayo ma raba inaad dhasho wallah waxaan garteeda afar iyo tasac ku jiraa nin markii ur loo yeesho caroonaya oo la yaa ku yidhi cadho oy gabadha sheekhow ninkina waan rabaa ilmaha ma iska soo daadiyaa bilahi towfiiq